بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وعنك بالله بين آيات اللباطا إيكو إلى آيات الصدن إيا أفر سورة الكهف مركز أصحاب الكهف كذلك كما أنمنا وأحيينا وبعثنا yaan acsarna calayhim u daalacsiinin dadka u tusana daalacshadu waa tusid wey kamaa abqadnaa saan u seexinay oon dabadeedna u soo bixinay baan acsarnaa ugu muujinay calayhim dushooda dadka ugu muujinay dadka tusnay liyaclamuu inay dadku ogaadaan anna wacdallaahi alla ballanqaadkiisu xaqun xaq inuu yahay waana saacata saacaddana laa rayba shaki fiiha dhexdeeda maha inay dhici doonto id wakti balxus yatanaasacuuna ay ku murmeen baynahum dhexdooda amrahum qoladaa asxaabulkaafiha xaalkooda fa qaaluu waxay yidhaaheen qaarkood ubnuu ku dhis calayhim dushooda bunyaanan dhis rabbuhum rabbigood ba aclamu bihim oge qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen halabuu u adkaaday calaa amrihim oo hadalkoodu fulayey lanatakhidanna waanu yeeli calayhim dushooda masjidan masjid baanu yeeli meeshan siduu alla u muujiyey waa kii ay nin u dirsadeen intay lacag u dhiibeen ninkii baa magaaladii tegey isagu inuu shalay ka yimid oo shalay ugu dambaysuu moode magaaladii buu arkay marka aan sidiiba ahayn oo dadkii ruux buu ka garan waayey wuu yaabay markaasuu ma adigaa waalan haddana wuxuu gartay inuuna waalayn markaasuu alel meeshan iskaga baxyin nin raashin haysta yuu u tegey lacagtiibuu u dhiibay saddex boqol iyo tartar ka horeysay lacagteeni lamaba yaqaanaba meelay ka timid lama yaqaano markaasuu la yidhi war xaggeed ka timid oo dadkiibaa yaa la yaabay waxaa loo geeyey ninkii boqorka ahaa yaa loo geeyey markaa sidaas kusoo tusay meeshii bay u yimaadeen qoladan gaal iyo muslimba way isugu jireen waxay ka shakiyeen oo shaki geliyeen qiyaamadu inay dhacaysiiyo inaanay dhacaynin yay shaki geliyeen markaa sidaa darteed baa loo tusay qoladan soo jeedo oo alla soo toosiyey oo nool inay qiyaamadu dhici doonto yaa loo xaqiijiye wey kadaalika kamaa arqadnaa saan u seexinay oo bacasna aan u soo toosinay yani casarnaa u daalacsiinay ama u tusinay calayhim dushooda dadka u tusinay liyaclamuu inay dadku ogaadaan ana wacdallaahi alla ballantiisu xaqun inay tahay wixii alla ballan qaada inay xaq tahay u dhacayso waana saacata saacaddana laa rayba shaki fiihaa fii wuquucihaa dhiciddeeda shaki kuma jiro id wakti mar haddaba yay ahayd waktigaasi ama id wakti sheeg yatanaasacuuna dadkii magaaladaa deganaa ay ku murmeen baynahum dhexdooda amrahum qoladan ascablkaafi amarkooda faqaaluu waxay yidhaahdeen ubnuu dhisa calayhim dushooda bunyaana dhis ku dhisa bay dhaheen oo inaga daaya waxa kaloo aynu wax ku dhisno rabbuhum rabbigoodba aclamu og bihim iyaga qaala aladiina kuwii waxay dhn u adkaaday calaa amrihim markii lagu murmay waan dhisaynaa ma dhisayna kuwii hadalkoodu naafid ahaa oo hadalkoodu fulay waxay idhaahdeen lanatakidanna waxaanu yeelaynaa caleyhim dushooda masjida marka masjidka qubuurta lagu dhiso nabiyullaahi maxamed aakhiru cumrihi cudurku u wafaadi doono lacana allaahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuura ambiyaaihim wasaalixiihim masaajida saalixiintii anbiyada iyo masjid ku dhisi jireen waa malcuuniin wey hadii masjid qabri lagu dul aad aragto cidda dhistay waa malcuuniin hadday ka tooba keenaan mooyaan waa masalo dhibaato badan marka waxa weeye masjid iyo qubuur hadday isku soo hagaagaan hadii masjidku horeeyey qubuurtaa laga bixin hadii qubuurtu horeyseyna masjidkaa la dumin laakiin laisu wada dayn maayo labadooda sayaquuluuna dadku waxay dhihi doonaan alaaatun saddex weeye qoladan asxaabulkaafigii raabicuhum kooda afraadna kalbuhum aygoodii weeye wayaquuluuna kuwana waxay dhihi doonaan khamsatun shan weeye saadihiisuhum kooda lixeeyaana kalbuhum ayagoodi wey xidman malawaal bileyb wax maqan ay malawaalayaan labada qowlba wayaquuluuna waxay dhihi kuwana sabcatun toddoba wey wahaaminuhum ka sideedeeyaana kalbuhum ayagoodi wey qul waxaa tidhaah oo nabi laahi maxamed dadka u sheegtay rabbi rabbigaybaa aclamu og biciddatihim tiradooda maa yaclamuhu ma oga tiradooda ilaa qaliilun dad yar mooyaane cabdulaahi bin cabaas wuxuu yidhi dadkaasaan ka mid ah falaa tumaariha kula ilaa miraaan muran ama dood daahiran oo muuqato dee xaq haysata mooyeen tiradooda waa intaa iyo intaa cidna ha kula murmin cidna ha kula doodin haddii inaad doodo ay noqoto ilaahay baa tiradooda oga sida xaqu yahay dood aan xaq ku taagnayn ha kula murmin walaa tastafti ha weydiinin fiihim qoladan amarkooda minhum dadka xaggiisa axadan qofna ha weydiinin waxaay qole yidhaahdeen waa saddex nin bay ahaayeen ka afreeya waa eyga qolyana waxay han bay ahayn ka lixeedayn waa ayga labada qowlba rajban bilqaybi baa midna xaq maaha qolyaha yidhi waa toddoba ka sideedaadna waa ayga qolyahaasaa ugu dhow wowdanna markii hore khamsatun saadisum waa kii sidaa la soo yidhi meesha sabcatun wathaaminhum carabta isticmaalkeeda markay tirada taxayaan khamsa haalisa waawu samaaniya layidhi samaaniyadii wow ku daraa waa luqadii carabtaa sidaa markayna inta ahayeen ayguna waa kii soo raacay ee meesha hortoodaa fadhiyey aygaa dadka sharafta la raacay yaa taariikhda ku jiro hadda qur-aanka lagu aqriyaya aybaa qur-aanka lagu aqriyaya muminiinta in dadka fiican lala lala darso oo la raaco aygaaba ka taxriqaada wey yaquuluuna dadku waxay dhihi alaaatun saddex weeye raabicuhum kalbun aygooda wey wayaquuluuna waxay dhihi hamsatun shan weeye saadisuhum ka lixeeyaana kalbuhum ayga wey rajman malawaa bilkayb wax maqan ay wayaquuluuna waxay dhihi kuwana sabcatun toddoba wey wasaaminhum ka sideedeeyana kalbuhum ayagoo wey qul waxaa tidhaa rabbii rabbigayba aclamu og biciddatim tiradooda horta allaa og marka sideeddaa inay tahay baa lagu wada maa yaclamuhu ma oga tiradooda ilaa qaliilun in yar mooye dadku ma oga cabdullaahi binu cabaas waa ka yidhi anu dadka yar baan ka mid ahay tarjumaanu lqur'aan wey ha ku murmin ilaa midhaan muran mooye daahiran oo cadoo daliil haysta walaa tastafti ha cilmi weydiinin fiihim asxaabulkaafiga minhum dadka xaggiisa axadan qofna ha cilmi oo qofna iiga sheekee hadhiiran oo siday ahaayeeno wax taariikhda kaa yaqaanaa ma jiro meeshuna arduruun bay ahaydoo dhulkan hadda urdun loo yaqaano bariga dhexe urdun dhulkaasaa lagu sheegay walaa taquulanna ha u dhihin lishayin shayna inii anigu faacilun waan samayn daalika shayga qadan baraan samayn hadhihi ilaa an yashaa allah inuu alla doono mooye yani ilaa an taquula inaad tiaa insha allah inaad tidhaa mooye wadkur rabbaka rabbigaa xusso idaa nasiita markaad ilowdo xuska markaad ilowdo waqul waxaa tidhaa casaa wuxuu u dhow yahay an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo rabbii rabbiga liaqrabo wax ka dhow min haadaa kaa i ku su-aalee rusan sawaab ahaan uga dhow allah subxaanahu watacaala nabiga waxaa lagu yidhi waa kii dee ay ahayd markay weydiiyeenoo ay yahuudi qoladii mushrikiinta soo fartay dadka asxaabulkaafiga nooga sheegay ninka dhulkao dhan soo wada maray ee nabigu ku yihi berri baan idiin sheegay shan iyo toban cisho yay kadib dhacday marka namiga wax lagu hanuuninaya berri sidaasaan samayn weligaa hadhihin insha allahu inaad tidaa mooye weligaa insha allah ila waxaan ilaahay baa siduu ka dhigi oge marka ilaa insha allah way ka dhig ilaa an taquula inaad tidaa insha allah marka markaad ilowdo rabbigaa xus culimada waay ku awile waxay yidhaahdeen insha allahda markaad diloodo mar dambe haddaad xusuusato insha allahu istinaha bilmatl istinaha culimada waxay u shardeen waa mutasil inuu yahay bilmatl ninkii baa yidhi gabadhaydi waan furay insha allah waa inu saa ugu daba qabtaa laakiin hadduu istiulku ka dambeeyo way ka fur laakiin culimada qaar baa leh haddaad ilowsan tahay istinaha marka dambe ee tidhaahdo sidiisi unbuu noqon u fulayaabay leeyihi mid kale wax kasta ood ilowdo markaad xusuusato sidii uu ahaa ula imow baa laleeyahay siduu ahaa ula imow marka maxaa tidhaahoo kale allahay waxaan ka rajaynayaa waxaan idinku aad iweydiiseen wax ka dhow inuu iiba sheegaba oo wax mucjizaad kaleba u isiiyaaba suuragala idinku waxaanaad sheegaysaane asxaabulkaafi waxaa nooga warrama ad wax kaba dhow oo aad uga mucjisan inuu alla isiiyaaba suuragala ku dhibaalay walaa taquulanna ha dhihin lishayin inii anigu faacilu waxaan samayn daalika shayga qadan berri baan samaynadhe ilaa an yashaa allah inaad inuu alla doono soo istisnooto mooye bay macnaha ka dhiganta wadkur xus rabbaka rabbigaa xuso idaa nasiita markaad ilowdo dikra rabbiga markaad ilowdo markaa un xusuuso markaad ilowdo markaad xusuusato un ku dhawaaq oo insha allahu dheh oo dikrigii sidaa u samee waqul casaa wuxuu u dhow yahay an yahdiyanii rabbi rabbiga inuu igu hanuuniyo liaqrabakum ka dhow min haadaa kan idinku aad weydiiseen ku mucjizadahaan uga badhowraysan xagga sawaabka walabisuu waxay ku nagaadeen asxaabulkaafi fii kaafihim godkooda alaaa miatin siniina saddex boqoloo sano wasdaaduu waxay ziyaadiyeen tiscan sagaal yay ziyaadiyeen sagaalka ziyaadada waxaa leh saddex boqoloo sano oo shamsiga ah iyo saddex boqol iyo sagaal sano oo qamariga awey saddex iyo soddon sano iyo sano uludkeed markii ay shamsigu tahay sanad baa kasoo dhexbixi carabi ah markaa boqolkiiba saddex sana kasoo dhexbixi boqolkii kale saddex warkaa waa shamsiga saddexda boqol sagaalkuna waxaa weeye waa qamariga markii laga tiriyo walabisuu waxay ku nagaadeen fii kahfihim godkooda alaaa miatin siniina saddex boqol sano wasdaaduu waxay ziyaadiyeen tiscan sagaal oo shamsi qamarigii baa intaa ziyaadiyeen qul waxaa tidhaa allaahu alla aclamu og bimaa labisuu intay ku nagaadeen ilaahay baa og subxaanau watacaala godka intay ku nagaadeen waana sidanuu alla inoogu sheegayo sagaal saddex boqol iyo sagaal sano oo qamari ay ku nagaadeen allaahu alla aclamu og bimaa labisuu intay ku nagaadeen lahu alle waxaa u sugnaaday qaybu samaawaati samada waxa ku maqan iyo walardi ardada waxa ku maqan absir bi allah arki oga waasmic maa lahu ma sugnaani min duunihi alla kayrkii min weliyi wax u kaalmeeya walaa yushriku lama wadaajiyo allah fii xukmi xukunkiisa axadan qofna wax kama siiyo lama wadaajiyo qof la taliyaa ma jiro qof ugu kaalmeeyaa ma jiro amarkiisu allah saas u fulay absirbi luqada carabiga waxaa layidhaha waxaa afcil oo tacajub baa layidhaha tacajub bihidaasuna waa faacilkii asmicdana waa laga gooye faacilkii meelaha faacilkii in la gooyo ay banaan lahu alla waxaa u sugnaaday aybu samaawaati waalardi ardada iyo samada waxa ku maqanoynaa inagu arag allah baa leh absir bihi alla waxaad ka ogah waa cajiib waay ah. wa asmic maqli ogah maa lahum uma sugnaanin min duunihi alla qayrkii dadka min weliyin wax u kaalmeeya walaa yushriku alla lama wadaajiyo fii xukmihi maamulkiisa axadan qofna lama wadaajiyo watlu aqri baa oo min kitaabi rabbika rabbigaa kitaabkiisa ka mid ah laa mubedila wax bedeli karaa ma jiro likelimaati alla kelimaadkiisa qur-aankan kariimkaa wax bedeli karaa iyo alla kelimaadkiisao kale ma jiro walan tajida heli mayse min duunihi alla keyrkii multaxadan meel loo leexdo lamagangala ma helayso ku gabato qur-aankaa waxyigaa aqri dadka u sheeg wax bedeli karaan qur ma jiro ila hadda wax bedelo waa lalayahay sidii la qoray qur-aankii la ururiyey aayad waliba meeshay ahayd nabiga ku dara la yidhi ilaa hadda wax bedeli ma jiro wax isku dayi karaan ma jiro hadda marka e, marka nabiga aqri laleeyahay waxaa laynoo tilmaamayaa dadka markaad u dacwooneysaan ood wax u sheegaysaan qur-aanka u sharxa oo qur-aankii xadiidka nabiga u sheegaa layna leeyahay nabigana taa unbaa dadka ku hanuuni layidhi watlu aqri maakii uxiya ilayka qiraa'ada kale midan aynu ajri ka helaynan waa qiraao waa la rabaa ood qur-aanka maalintiiba intay alla ku korsiiya ka aqrisa hadayninu markaa dambaysaba korka ka soo bilow xaashi soo aqri si kaaga joogto weligiiba qur-aanku ha ku bilownaado watlu aqri maakii uxiya ilayka loo waxyooday oo min kitaabi rabbika rabbiga kitaabkiisa ah laa mubadila wax bedeli karaa ma jira likelimaatihi allah kelimaadkiisa wax bedeli kara ama wax ku soo biirin kara ama wax ka nuqsaamin karaa haba yaraatee ma jiro walan tajida heli maysid min duunihi alla keyrkii multaxadan meel loo leexdood magan gasho ma jirto haddaad ilaahay amarkiisa qaadan weydo hadda nabiga inagaa lainoo soo gudbinaya cid ku magangelin karta iyo cid ku badbaadin karta midna heli maysid baa ku sabiroo ku xabaas nafsaka naftaada maca aladiina kuwii yadcuuna caabudayay rabbihum rabbigood bilqadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii yuriiduuna iyagoo doonaya wejhawa alla ridihiisa iyo doonaya walaa tacduyayna tallaabin aynaaka indhahaagu canhum xaggooda yayna tallaabin haka indhalalin baa laleeyahay turiidu adigoo doonaya markaad iyaga ka indhalalinayso ziinat alxayaati dunya noloshaa dhow quruxdeeda walaa tudic ha yeelinoo ha ka tala qaadan man akfalnaa qof aan halmaansiinay qalbahu qalbigiisa can dikrignaa dikrigayaga halmaansiinay oo watabaca raacay hawaahu siduu jeclaa raacay wa kaanuu had amruhu amarkiisu furuudan kii xadguduba ayaddu waxay tilmaamaysay niman mushrikuulcarabahu waaweyn oo nabigu uu danaynayay inay islaamka qaataan baa nabiga u yimid waxay dhahan iyo waanu kula fadhiiseen waan kula sheekaysanaynaa nimankaa masaakiinta ah ee camaar binu yaasir iyo khabaab binu arati iyo suhayb arruumi iyo bilaal alxabashi iyo cabdullaahi bin mascuud iyo nimankaa iska kaxe nimankaa ma ag fadhiisan kare markaa nabigu isagoo danaynaya bal nimankanu inay garowsho qaataan wuxuu yar jeclaaday inuu saa si uu nimankan ula xaajoodo bal wax uga dhaadhiciyo ma jirtaa lagu yidhi nabiga kuwan agtooda kuwaa la fadhiiso markaasuu nabigu yidhi alxamdulilah ilaahan ummadayda ka dhiga kuwa lee amray inaan la fadhiisto marka dadka muminiinta ee saalixiinta wanaagsan daciif iyo wuxuu dooni ha ahaadee kaa ood la fadhiisataa kuu dhaama kaa ha la fadhiisanin jabaarka ah dacwad sidaad u gaadhsiin karta mooyaane ha la fadhiisanin kuwa la fadhiiso masaakiinta allah wuxuu leeyahay wasbir ku xabaas naftaada maca aladiina kuwii yadcuuna rabbahum rabbigood caabudayay bilqadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii yuriiduuna xaal ay doonaya wajhahu alla daatadiisa ridhihiisa ay doonayaan walaa tacdu yaanay tallaabin caynaaka indhahaagu canhum xaggooda oo haka indhalalinin baa laleeyahy turiidu xaal aad doonayso ziinat alxayaati dunya noloshaan dhow quruxdeed nimankaa waaweyn odayaasha inaad la sheekaysata aada rabto walaa tudic ha yeelin oo haka tala qaadan man akfalnaa qofkaanu daboolnay qalbahu qalbigiisa can dikrigaan dikriga ka dabooloon halmaansiinay oo kaanu ahaday amruhu amarkiisu furuudan kii xadguduba waqul waxaa tidhaa alxaqu xaqu min rabbikum buu ka ahaaday faman shaaa qofkii doona falyumin ha rumeey waman shaaa qofkii doonana falyakfur ha gaaloobo inaa anagu actadna waxaan u diyaarinay lidaalimiina daalimiinta mushrikiinta ah naara naar naartaasoo axaada uu koobay bihim yagu suraadiquhaa daydkeedu uu doono dhinac walba ka jirta wain yastaqiisuu hadday gargaar dalbaan yuqaasu waxaa loogu gargaari bimaan biyo kalmuhli gorhgorha cagratusayd saliidda waxa sinsinta iyo laga miidha ee gorhgorhka ah kaasoo yashwil wujuuha wejiga soli oo dubi wejiga bisa waxaa xun ashraab ah sharaab xun wey wasaaad waxaana xumaatay naartaasi murtafaqan meel lagu raaxaysto raaxa ma jirte waa jees jees allah wuxuu leeyahay dadka waxaad u sheegtaa xaqu xagga alluu ka ahaaday ninkii doonaana ha rumeeyo kii doonaana ha beeniyo marka amar ma aha fasax ma aha ninkii doonaa ha rumeeyo khayr bay u tahay ninkii doonaa ha beeniyo aalimiinta waxaa loo diyaariyey ulmiga qur-aanku inta badan shirkigu isticmaalaa naar uu dayrkeedu dhinac walba ka jiro in meel uga baxaan lahayn hadday gargaar dalbaana waxaa loogu gargaari biyo gorgor oo kale kalmuhli cagratusaydka oo kale wejiga dubi oo xumayn iska ilaaliyaale faqad dacaa macaahum waa kl markay cabaan xidmahoodu jarjarib haddana dhiman maayaan ilahay qudradiisa waqul waxaa tiha alxaqu xaqu min rabbikum buu ka ahaaday faman shaaa qofkii doona falyumin ha rumeeyo waman shaaa qofkii doonana falyukfir ha gaalo wakaa middaa iyo middaa mid doono cidna lagu qasbi maayo ina anagu actadnaa waxaan u diyaar garaynay lidaalimiina daalimiinta gaalada naara naaru axaada uu koobay bihim yaga suraadiquha daylkeeda uu koobay dhinac wain yastaqiisuu hadday gargaar dalbaan yuqaasuu waxaa loogu gargaari bimaain biyo kalmuhli gorgoroo casratuzayd oo kale ah yashwiid dubi alwujuuha wajiyaal bisa waxaa xun asharaab sharaab ka xun miyaad weligaa arag ka xidmahana googeen wejigana dubi wasaacad way xumaatay jahanamo iyo naartaasi murtafaqan meel lagu dhimirsadoo lagu nasto meel xun weeye aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan inaa anagu laa nudiicu haladaadin mayno ajra man ruux ajrigii axsana wanaajiyey camalan xagga camalka wanaajiyey dadka noocaasa ilahay camalkiisa oonu baylatiro in yar misqaala darra oo xasanaada haddaad samayso alla kaa baylan maayo subxaana wa tacaala camalkaaga ama bataba wanaagsan marka labadan qole isdaba taala muminiinta camalkoodu saalixaya in badan baan sheegnay camalka saalix bidciya shirki labada waa inuu ka banaan yahay oo waa in alla darti loo sameeya shirki marka waa kaa madax banaan yahay dariiqadii nabiga waa inuu yahay wixii nabigu inoo keenay waa inuu yahay bidcu markaa ka nabadgeli laakiin camalka haday bidca soo gasho alla darti baa loola jeeday hayru maqbuul wey haddii aan bidca soo gelin laakiin shirki iyo xaggaa uu ku lug leeyahayna hayru maqbuul wey labadaa ogow camalka saalix ah camalka waa ka ku badbaadinaya ogow in aladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan inna anagu laa nudiicu ajrahum bay qiyaasa carabiga markay saa tahay marka ixsaankaasaa lasoo meesha lasoo mariyey inna anagu laa nudiicu haladaadin mayno baylihin mayno ajra man ruux ajrii axsana wanaajiya camalan xagga camalka ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday jannaatu cadnin nagaadiga jannadiisi jannadii lagu nasan tajrii way socon min taxtihim iyaga hoostooda waa geedahooda iyo daarahooda alanhaaru waadiyaan yuxallowna waxaa lagu qurxin oo lagu sharixi fiihaa jannada feereed min asaawira jinxidhiyo oo min dahabin dahaba wayalbasuuna waxay xidhan iyaaba dhan khudran oo cagaaran dharka cagaaran uu qurux badan yahay oo min sundusin xariir jilicsana iyo waysabriqin xariir adaga mutakiin xaalay ku dangiigaan fiiha jannada dhexdeed calanraaiki sariiro arikada waxaa la yidhaha guriga inta la sharaxay oo daahye iyo hoosta laga xidhay meeshaashiisa sariirta la dhigay taasa arika la yidhaha meel banaanta la arika maaha nicma waxaa wanaagsan asawaab sawaabkaasaa wanaagsan sawaabka sidaasaa wanaagsan waxasuna jannadu wayna fiican tahay murtafaqan meel lagu raaxaysto tii hore saad murtafaqan bay ahayd tana xasuna dadka muminiinta ahee saalixiinta camalkoodu saalix yahay ee bidca iyo shirki iska ilaaliyey abaalkoodii wakaa wax alla uu og yahay inaan inagu alla u diyaargarayn ulaaika kuwa camalkoodu wanaagsan yahay lahum waxaa usugnaaday jannaatu cadnin nagaadiga jannadiisii tajrii way socon min taxtihim hoostooda alanhaaru waadiyaa yuxallowna xallu waxa wey waa garaadada la xidho waxa luqunta lagu xidhe gacmaha lagu xidhe lagu xaragoodee dahabka iyo macdanta ah yaa xilli layla y lagu qurxinoo lagu sharaxi waa sida garaado loogu toli wey yuxallowna waxaa lagu qurxin oo lagu sharixi fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira jin xidhiyo meelaha lagu xidho min dahabin dahaba wayalbasuuna waxay xidhan siyaabo dhan khudran oo cagaaran dhar cad ma aha waa dhar cagaaran dhar madowna ma aho qadiid dharkaasoo min sundusin xariir jilicsana waystabraqin xariir adag mutaki'iina waxay ku dagiigsan fiihaa jannada dhexdeeda cala dhadhaayki sariiro sharxan nicma waxaa wanaagsan asawaab sawaab baa wanaagsan waa sawaabku waa keen waa kaa jannada dhexdeeda nicmada iyo bisadu wax makhsuus la yidhaha bay leeyihiin nicmo sawaabu almakhsuusu aljanna wey waxasunad wayna fiican tahay jannadu murtafaqun ku raaxaysi meel lagu dhimirsado lagu nasto meesha ugu wanaagsan wey wadrib qisadana waa qiso dheeroo tusaale cad baa layna siin labada qofe midna allihiisa yaqaano midna allihiisuu aqoonin ee intuu alla barwaaqeeyey kibray ee dadka kale u faanaya marka qisada dhamayn dooni mayna intaanaan ka gelin wadrib u samee samey yani waa wax la sameey masalka waa wax la sameeyo wey tusaale la sameeyo caddeena waa la yidhaha wadrib samee lahum dadka masalan tusaale samee rajulayni laba nin tusaale uga dhig jacalnaa aan u yeelay liaxadihima midkood jannatayni laba beerood oo min acnaabin cinab ah waxafafnaahumaa labada beerood waxaan ku hareeraynay binaklin timir oo dhinac walba timir baa kaga jirta wajacalnaa waan yeelay baynahumaa dhexdooda zarcan zarcigii beerbaleedahana waa lay waa cinab laba beerooda dhinac walbana timir baa ka jirta dhexdeedana zarci baa laga beeray kiltal jannatayn labada beeroodba aatad waylayman ukulaha midhaheedii oo midna bi'i mayso walam tadlim nuqsaamin mayso minhu midhaha shay-an shayna nuqsaamin mayso wafajarnaa waan dilaacinay waan burqinay khilaalahumaa dhexdooda nahranto allah wuxuu leeyahay laba nin tusaale uga dhig nin wuxuu leeyahay laba beerood oo cinaba ah, oo timidna dhinac walba ay kaga taalo dhexdana zarci kaga yaallo biyihiina ay saa u dhex burqanayaan oo midhaha in yarna aan ka nuqsaamin obanin oo midhaha sidii la doono soo saaray ninkaas beertaasuu leeyahay waa wadrib u samee u caddee lahum iyaga masalan tusaale rajulay laba nin jacalnaa aanu yeelay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood oo min acnaabin cinaba ah waxafafnaahumaa waxaan ku hareerayn oon dhinac walba ka marinay binaklin timir wajacalnaa waxaan yeelay baynahumaa dhexdooda zarcan beerbaneed dhexdoodana beerbaa lagu beeraya kiltaljannatayni labada beeroodba aatad wayla iman ukulahaa midhaheedii maakuulaha weeye walam tadlim nuqsaamin mayso minhu ilaah shay-an si fiican bay u bixi wafajarnaa waan dilaacinay khilaaluhumaa dhexdooda naharan toga wa kaana lahu kaana waxaa u sugnaan lahu ninkaas samarun midho faqaala wuxuu ku yidhi lisaaxibihi saaxiibkiisa kale wax badan haysanin waaw yuxaawiruhu uu la hadal wadaagi oo isweydaarsanayaan ana aniga aktaru ka badan minka xaggaaga baalan xoolaha wacazu ka qaadisa nafaran xagga jamaacadu anaa kaala dheeraysan buu ku yidhi nin walaalkoon isagu waxaa haysanin buu ku yidhi iyagoo muxaawaro waxaa layaha hadalka la isweydaarsanayee la wadaagaya muxaawaro layidhah wuxuu ku yidhi anaa xagga kaa badan xagga markii inku xamdiyaa la rabay wa kaana waxaa usugnaaday lahu ninkaa beerta leh amarun midho fa wuxuu ku yihi saaxibihi saaxiibkii wawa saaxiibkuna yuxaawilu uu la hadal wadaagi ana aniga agaru kaa badan minka xaggaaga maalan xoolaha wa acazu kaa qaalisan oo kaa sareeya nafaran xagga dadka wadakhala janata wallah subxaana watacaala